barbardhaaco iyo badin baf kale lawaa barbardhaaco iyo badin baf kale lawaa hubbilaa wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho kale ismaqal wanaagsan waa isniin Oktoobar wararkan idinkugu soo gudbin doona maanta barnaamijka waxaa qayb ka noqon doona manchester city oo u dhaqaaqaysa daayarka bayer munich ee jamaal musayla kasemiro oo ka xun ku biiristiisii manchester united kana dhawaajiyay inuu kusoo qaldamay amaba doorashadiisii uu qalday waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa barcelona oo kusoo laabatay wadada guulaha kadib guushii ay ka gaartay atletica bilbaw naadiga juventus oo wadahadalo la bilowday xiddig u ciyaara manchester united islamarkaana isku dayeysay inay soo qaadato suuqa janawari waa kuma xidigaas barnaamijkayaan kugu soo gudbin doonaa waxaa kaloo idin haynaa tartanka goondoninta horyaalka Premier League oo meel xiise la maraya ciyaaryahanka hogaaminaya ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona wararkaas iyo qodobo kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan iyo weliba kuwa lagu wado in maanta ilaa caawa la ciyaaro ayaana barnaamijka qayb ka noqon doona salaad ayaa farsameynaya mar kale soo dhawaada le show. On dhageystayaal qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka ciyaaraha k n n ayaad maqleysaane markaan haddaan eegno kulamada kala duwan ee laga ciyaaray horyaalada qaarada yurub english premier league hal kulan oo kaliya ayaa shalay laga ciyaaray astovilla iyo westham uu dhexmaray afar gool iyo halna waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta astonvilla sidoo kale horyaalka la liigaha dalka spain kulan dhexmaray naadiga barcelona iyo atletic bilbao hal gooli eber barcelona ku badisay villareal iyo tibortivo alavisna barbardhac hal gooli hale isla galeen naadiga sanadkan laga yaaban yahay horyaalka laliigaha sbein ee jironana shan gool iyo laba ayaa kaga badisay almeria halka rayo falakanana hal gooli eber ee kaga badisay naadiga la yiraahdo las palmas horyaalka sereega roma ayaa hal gooli eber kaga badisay monsa balognana laba gool iyo hal ee ku badisay halka naadiga juventus ee hal gool iyo eber kaga badisay ac milan weliba milan kaarka roosaha ayay qaateen daqiiqadii afartanaad kulankii dhexmaraya milan iyo waliba juventus iyadoo hal gool iyo eberna ay ku badisay kooxda kubadda cagta juventus atlantana laba gool iyo eber ay kaga badisay jona halka salerentana iyo sidoo kale caglerina ay laba gool iyo laba barbardhac isla galeen kulamadaas ayaana ugu waaweynaa kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaarada yurub liigwanka isaguna meel xiisal ayuu sanadkan marayaa kooxda kubada cagta b s g ee sanad kasta looga bartay in liigwanka ay xoog ku qaado sanadkan xaalkeeda aad ayay u liitaa booska saddexaad ee ku jirta maxuma kaalinta kood manooka ku jirta labaadna nice ayaa ku jirta booska saddexaad ayay ku jirtaa kooxda kubada cagta b s g oo labada kulan u dambeeya guul ayay gaartay kii kasii horeeyana barbardhac kaalinta waxayna ku jirtaa saddexaad ee horyaalka liigwaanka sagaal kulan ee ciyaartay sideed iyo toban dhibcood ayay haysataa kooxda kubada cagta b s g horyaalka premier leaga isaguna maanta waxaa ka jira kulan laga ciyaari doona tottenham iyo waliba fulham ayuu dhexmari doonaa caawa afar saac ayayna wada ciyaari doonaan kooxaha tottenham iyo fulham saacad marka tacaawo afar saac guriga lagu ciyaari doonana waa guriga tottenham oo e, caawa fulham marti ayay unoqon doontaa sbores sereega waxaa laga ciyaari doonaa laba kulan emboli waxay la ciyaareysaa fiorentina odnisna waxay la ciyaareysaa les naadiga la yirahdo caawa hal saac afar caawa hal saac bar ayuuna kulankaas soo geli doonaa horyaalka la liigaha waxaa wada ciyaaraya Cadiz iyo Valencia caawa saacadu markay tahay afar saac oo habeenimo kulamadaas ayaana maanta laga ciyaari doonaa horyaalada kala duwan iyadoo maalinta birina uu soo laaban doono tartanka xiisaha badan ee champions leaga horyaalka hadaan eegno laliigaha spain kaalinta koowaad waxaa ku jirta real madrid ah, waxay haysataa booska koowaad ayay shan iyo labaatan dhibcood ku heysataa naadiga real madrid jirona ayay isku dhibcayeen mishan labaatan dhibcood kaliya farqiga goolasha ayay real madrid hogaanka ku haysaa jiroonana sanadkan shan iyo labaatan ayay leedahay barcelona oo guul gaartay kulankii xalay iyana waxay leedahay afar iyo dhibcood booska saddexaad ayayna kaga jirtaa horyaalka liigwanka waa horyaalka la liigaha ee dalka spain halka atletica madridna ee booska afaraad ku jirto atletica madrid sanadkaani xaalkeeda wuu iska fiican yahay balse jiroon oo tartankan looga baran ayaa sanadkan tartamaysa oo booska labaad ayay ku jirtaa jirona hogaanka ayay u fakfakanaysaa oo real madrid oo kaliya ayaaba hogaanka farqiga goolasha oo kaliya kaga hayso shan iyo dhibcood ayayna leedahay kooxda kubadda cagta jirona oo sanadkan bandhig cajiiba ku jirto waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ciyaaraha duhurka n n ayaad maqlaysaan markaan haddii aan eegno kulan xiisal ayaa wuxuu dhex maray kooxaha reer sbein ee barcelona iyo atletica bilbaw ciyaartan ayaa waxay ka dhacday garoonka baarka ee spotify camnu kulankan ayaana barcelona waxa uu ahaa kulan muhiima waxayna ku qasbaneyd inay badiso si ay ugu dhawaato hogaanka horyaalka laliigaha dalka spain islamarkaasina ay soo yareyso farqiga dhibcaha looga hogaaminayo horyaalka maadaama kulankii lasoo dhaafay ee barcelona barbardhac gashay kulankan waxay doonaysa wadada guulaha inay kusoo laabato taasina oo suura gashay naadiga barcelona kulankan ayaa wuxuu ahaa mid labada kooxoodba ay si aan caadi ahin u wada ciyaareen bandhig wanaagsan ayaan atletic bilbao kusoo bandhigtay garoonka ay ku ciyaarto naadiga barcelona baarsha ayaana inta badan waxay ahaydba kooxda iska maamulinaysay kubadda oo garoonka geeska gees kubadda gacanteeda ayuu ku jira baarka dhinaca atleetica bilbawna waxay ahayd koox inta badan sameynaysa weeraro rogaal celisa taasoo keentay in maaragtay ay gaari waayaan shabaqan naadiga barcelona qaybtii hore ciyaarta ayaana barbardhac eber iyo ebera lagu kala nastay markii laisku soo laabtay qaybta dambe barcelona ayaa waxay sii wadatay dadaaladeedii iyo weliba ka xoogan ay saaraysay bilbao taasoo markii dambe u suurogelisayba barcelona in daqiiqadii sideetanaad ee ciyaartii xiisaha badneed ay goolka koowaad ee ciyaarta dhaliso islamarkaana hogaanka ay qabato naadiga barcelona goolkaas barcelona waxaa u dhaliyay xidiga da-da yar ee toddobiyo toban sano jirka ah ee lagu magacaabo guyo kaas oo hogaanka u dhiibay naadigiisa saddexda dhibcoodna barcelona uga soo qaadayba kooxda atletic bilbao ciyaaryahankan waa xidig daayar kaliya waa toddobiyo toban sano jir labada kun iyo lixda ayuu dhashay waa reer sbein oo xulka qaranka sbein ayuu u ciyaari doonaa toddobiyo toban jir ayuuna haatan marayaa barcelona ayaana waxay u suura gashayba in goolkaasi qura ay ku badiso hal gooli ebr ayaana ciyaartii kusoo gabagabowday ciyaaryahanka daadayar ee toddobiyo toban sano jirka reer sbein ee lagu magacaabo maguyi ayaana goolkaasi barcelona ay u diiwaan gelisay guud ahaana kulankii ayaa hal gooli ebr kusoo dhammaaday barcelona hadeertaan afar iyo labaatan dhibcood ayay haysataa booska labaatan iyo saddexaad ee horyaalka brimer leaga ayayna haatan ku jirtaa kulanka hore barbardhe ah balse kulankan waa ay badisay barcelona haatan toban kulan ee ciyaartay toddoba kamida ah way badisay saddex kulanna barbardhaca ayay gashay ilaa iyo haatan wax guuldaro la yiraahdo barcelona maysan soo gaarin horyaalkana reaal madrid ayaa hogaaminaysa oo reaal madrid tobankii kulan ee ciyaartay sideed kamida ah way badisay hal kulan barbardhacee gashay hal kulanna waa laga badiyey shan iyo labaatan dhibcood oo nadiifa ah ayayna hogaanka ku haysaa sidoo kale waxaa isla shan iyo labaatan dhibcood leh jirona oo iyadana sidoo kale reaal madrid ayay isku dhibca yihiin farqiga goolasha ayaana haatan hogaanka looga hayaa naadida jirona horyaalka sbein ayaana haatan wuxuu marayaaba meel aada u xiiso badan kulamada kale la ciyaarey haddaan eegno dhankaas iyo horyaalka lagu magacaabo seer eega ee dalka talyaaniga kulan aada u xiiso badna ayaa waxauu dhex maray kooxaha a c milan iyo weliba juventus kulankan oo ka dhacay garoonka sansiro ay ku ciyaarto a c milan juventus ayaa shaarbaha saaratay naadiga milano kooxda kubadda cagta juventus ayaa waxay badisay kulankeedii lixaad horyaalka talyaaniga serie e iyagoo markan garaacay a c milan kulankan ayaa wuxuu ka dhacay garoonka ku ciyaarta milan ee sansiro milan ayaana waxay ahayd kulankan kulan ee maaragtay aada looga fiicnaa oo juventus ayaa waxay ahayd ama ay sameynaysay weeraro rogaal celisa sidoo kale milan ayaa sidoo kale marmarka qaar waxay soo bandhigaysa amaba ay ku dhowaaneysay goolka juventus balse taasi waa ay laga diiday naadiga inter milan dhowr fursadood oo cajiiba ah ee gool u bedeli kartay ay iska khasaarisay intii uu socday kulankii ay wada ciyaarayeen juventus iyo weliba a c milan iyadoo sameynaysay fursado cajiiba ayay ah waxay ahayd koox aan ka faa'iidaysan fursadaheeda kooxday milan ayaa daqiiqadii afartanaad kaarka cas toos waxaa loogu taagayba ciyaaryahankeeda daafaca ka ciyaara ee lagu magacaabo malik twai kooxda milan ayaa daqiiqadii afartanaad ee qaybta hore ee ciyaarta waxaa loo taagayba kaarka cas iyadoo gebi ahaan ciyaarta laga saaray xidiga daafaca uga ciyaara milan ee lagu magacaabo malik taw malik ayaana wuxuu qaatayba kaarka roosaha isagoo ciyaarta iskaga baxay toban xidig oo kaliya ayayna intaas wixii ka dambeeyey ku ciyaaraysay ee c milan qaybtii hore kulanka ayaana waxay ku dhammaatayba barbardhac eberi eber ah oo goolo la-aan ah toban xidig oo milan ku ciyaaraysay ee juventus oo koob iyo tobankeeda xidig haysato marka laisku soo laabtay qaybta labaad ee ciyaarta juventus ayaa waxay kusoo gashay badardar xoogan iyadoo goolkii koowaad ee ciyaarta dhalisay naadiga juventus daqiiqadii lixdan iyo saddexaad ee ciyaarta ciyaartana waxay ka dhigeen bahal gool iyo eber xidiga qadka dhexa uga ciyaara juventus ayaana goolka koowaad u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo manuel locateli ayaana goolka koowaad farta ka saaray naadigiisa juventus goolkaas oo sababay in saddexda dhibcood ee sansiira kasoo qaadato naadiga cajuusta guud ahaana kulankaas ayaa wuxuu kusoo dhammaaday hal gool iyo eber kooxda kubadda cagta juventus ayaana mar kale guul ka gaartay ee milan kulan ka tirsan seere e iyadoo aan wax gool ah laga dhalin markii ugu horeysay tan iyo tobankii nofembar labada kun sagaaliyo waxayna markaasi hal gool iyo eber sidaan oo kale ay ku badisay juventus ac milan ayaa laga bediyey labadii kulan ee horyaalka xilli ciyaareedkan oo ay la ciyaartay kooxaha kasoo horjeeda ee ku jira saddexda boos ee ugu sareysa waa horyaalka lagu magacaabo seeri eega talyaaniga bilowga ciyaarta durbadiba guuldarooyin badan oo ay kala kulmeen kooxahan si la mid ah ololihii ugu dambeeyey ee seeri eega amaba sanadkii hore ciyaaryahanka lagu magacaabo manuel lukateli ayaa wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyey ee awood u leh inuu gool ka dhaliyo juventus iyo sidoo kale kooxda a c milan labada kooxood ee horyaalka sare ee ka ciyaara ka hor inta uusan gaarin da-da lix iyo labaatan jirka ah ciyaaryahankan ayaana haatan wuxuu jiraa shan iyo labaatan sano iyo laba boqol siddeetan iyo toddoba maalmood wuxuuna nasiib u yeeshayba inuu juventus horey gool uga soo dhaliyey sidoo kalena ac milan asagoo juventus la ciyaaraya amaba juventus walto uu gool ka dhaliyo Show key. sanadkan labada kun saddex iyo labaatan afariyo labaatanka waxaa laga yaaban yahay horyaalka la liigaha naadiga jirona Girona ayaa awal waxay ka mid ahayd kooxaha qeybaha dambe ee horyaalka ku dhamaysta tartanka horyaalkana aan looga baran balse sanadkan Girona waxay soo bandhigaysaa bandhig cajiiba qaab ciyaareed aad u qurux badan ayayna ku jirtaan naadiga Girona shan gool iyo laba ayayna kaga badisay Almeria kulan ka tirsanaa waa horyaalka La Ligaha guushan shanta gool iyo labada ee Girona Almeria ku garaacda ayaana haatan waxay ku sii heynaysaa booska labaad ee horyaalka laliigaha jerolana haatan waxay leedahay shan iyo labaatan dhibcood oo waxay isku dhibca yihiinba horyaal madrid oo kaalinta koowaad kaga jirta horyaalka liigwanka waa horyaalka laliigaha jerona ayaa badisay laba ka mida ah saddexdii kulan ee u dambeysay tartamada oo dhan oo ay wajahday naadiga almeria iyagoo badiyay kaliya hal kulan shantii kulan ee hore oo ay ka hor yimaadeen sidoo kale jerona ayaa badisay afar ka mid ah lixdii kulan ee u dambeysay tartamada oo dhan oo ay wajahdo naadiga lagu magacaabo almeria intaasoo kaliya maahana jirona ayaa sanadkan waxay heshay labaiyo labaatan dhibcood wax ka badan kadib sagaal kulan oo ay ciyaartay horyaalka laliigaha xil ciyaareedkan laba kun saddex iyo labaatanka jirona ayaana sanadkan waxay soo bandhigaysaa baqaab ciyaareed aan caadi ahayn toban kulan ay ciyaartay horyaalka ee lagu magacaabo laliigaha shan iyo labaatan ay haysataa sideed kulan way badisay hal kulan waa laga badiyay hal kulanna barbardhac ayay gashay farqiga goolasha ayaana real madrid hogaanka haatan kaga heysaa naadiga jirona oo real madrid haddii ciyaartii kulanka habeen hor badin lahayd kor ayay usii kici lahayd balse jirona ayaa xalay badisay habeen horena barbardhac ayay gasha naadiga real madrid taas oo haatan labada kooxood isku dhibca ka dhigtay Ciyaaryahanka lagu magacaabo Casemiiro ayaa lagu soo waramayaa inuu haatan ka shalaanayo go'aankiisii ahaa inuu ku biiro Manchester United islamarkaana uu kasoo tago real madrid sanadkii labada kun labaiyo labaatanka reer baraaziil ayaa guulo la taaban kara ka gaaray waqtigii uu ku sugnaa garoonka santiago barnabeu ee kooxda real madrid ayuu waqti aad u qurux badan kusoo qaatay kasamiro intaasi kadib labada kun labaatan sagaal sano oo uu la joogay real madrid waxuu go-aansaday kasamiro inuu kasoo hayaamo carada sbein islamarkaana uu imaado horyaalka english premier league waxauna go-aansaday inuu ku biiro naadiga lagu magacaabo manchester united kasamira ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed aad u fiican intii uu joogay naadiga redivalis isagoo kooxda ka caawiyay inay qaado koobka e v l kaabka si ay usoo afjiraan lix sano oo ay koob aan ahayd manchester united ciyaaryahanka qadka dhexe ayaa wadar ahaan waxauu saftay koo iyo konton kulan oo tartamadoo dhan ah intii lagu jiray xil ciyaareedkii laba kun labaiyo labaatan saddex labaatan intii uu joogay manchester united afar toban gool ayuu ku lug lahaaday xilli ciyaareedkii hore ciyaaryahankan ayaana haatan waxaa la leeyahayba waxa ku dhibaatooday xilli ciyaareedkan cusub isagoo aan soo bandhigin qab ciyaareedkii looga bartay sida laga soo xigtay wargeeska el national kasamiiro ayaa haatan waxa uu ka murugoonayaaba inuu kasoo tagay real madrid islamarkaana manchester united oo haatan joogo qab ciyaareedka xidigan amaba guud ahaanba manchester ayaa sanadkan wuxuu yahayba mid aada u qasan inkastoo haatan manchester united habeen hore ee laba gool iyo hal kaga badisay naadiga lagu sheffield united islamarkaana ay sare usoo kaceyso haddana ciyaaryahanka samiiro ayaa marka loo eego sanadkii hore ee laba kun labaiy labaatan labaatan uusan ahayn sanadkan cusub manchester united haatan kaalinta sideedaad ee horyaalka brimer leaga ayay ku jirtaa sagaal kulan ee ciyaartay shan iyo toban dhibcood ayay leedahay manchester united oo waxaa soo gaartay horyaalkan intay ciyaareed afar guul darro wax barbaramaysan gelin shan kulan oo kaliya ayayna badisay haatanna kasamiro ayaa wuxuu la yaaban yahay bandhiga kooxdiisa iyadoo haatan xitaa habeen dambe oo talaado ah ay manchester united ciyaari doonto tartanka champions leaga waxaana la ciyaareysaa kooxda copenhagen oo isku kaalin amaba isku maaragta group ay ku jiraan group a ayay ka tirsan yihiin manchester united iyo copenhagen habeen dambe ayayna wada ciyaari doonaan markay taa afar saac kulan ka tirsan wareega guruubyada tartanka champions leaga kasamiir marka la yidhaahdana waa xidig cajiib ku ah amaba si fiican u yaqaano marka la joogo tartanka ugu xiisaha badan qaaradda yurub ee lagu magacaabo champions league halkan haddaan eegno wararka suuqa bisha janawari laba bil wax ka yar ayaa ka harsan oo haatan bishii tobanaad ayaa gebagabasii ah laba bilood ayaana ka harsan in la gaaro bisha janawari islamarkaana suuqa kala iibsiga uu furmo kooxda kubadda cagta arsenaal ayaana waxay isku diyaarinaysaa inay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga qadka dhexe ee kooxda lagu magacaabo fluminense ciyaaryahanka andre marka la gaaro suuq janawari manchester city ayaa sidoo kale iyana waxay isha ku haysaaba inay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga kooxda bayer munij ciyaaryahanka da yar ee la yiraahdo jamaal musayla kaas oo ay u aragtaba xidiga xoojin kara kooxda qadkeeda dhexe manchester city ayaana january marka la gaaro waxay u muuqataaba inay u dhaqaaqi doonto ciyaaryahan jamaal musaila xidiga leonel messi ayaa wuxuu iska diiday inuu amaah ugu biiro kooxda barcelona marka uu dhammaado xili ciyaareedka horyaalka mls ka isagoona siino geli doono kooxda chelseana waxay si dhow ula socotaaba xidiga kooxda naabul u ciyaara xidiga reer nigeria ee la yiraahdo victor osemhen osemhen ayaa waxa u muuqdaa inuu ka dhaqaaqi doono naadiga naaboli kadib markuu kula guuleystay horyaalka seere eega la yiraahdo muddo soddon iyo saddex sano kadib ay qaadeen adeega napoli gacanna uu ka siiyeyba ku guuleysiga horyaalkaasi victor osemhen osemhen ayaa haatan waxaa lagu wadaa inuu ka tagaba naadiga napoli kadib markay xidigan ay ceebeysteen kuma qanacsana ciyaaryahankan sii joogista naadiga napoli sidaa darteed waa uu ka tegi doonaa jelse ayaana waxay qayb ka tahay kooxaha xiiseenaya ciyaaryahanka victor osemhen inay soo qaataan Magic System, Rev One, kooxda liverpool ayaa doonaysa saxiixa xidiga kooxda sport lisbon ee lagu magacaabo consalo inacio inay gacanta ku soo dhigaan arsenaal iila waxay diyaar u tahayba inay iska iibiso xidigeeda qadka dhexe ee lagu magacaabo thomas barte iyo sidoo kale gorginho ciyaaryahanka bayer munig u ciyaara ee alfonso dafies ayaa wuxuu markaan diyaar u yahayba inuu ku biiro naadiga real madrid xidiga bayer munig ee lagu magacaabo alfonso dafias ayaa haatan waxuu diyaarinayaaba inuu ku biiro naadiga real madrid manchester city ayaa waxay u muuqataaba kuwo markaan ka maarmay xidiga qadka dhexe ee kivin de brun sabab la xiriirta dhaawacyada joogtada ah ee ciyaaryahankan ku imaada de bruon ayaa ilaa iyo haatan waxuu ka maqan yahay naadigiisa manchester city manchester ayaana haatan la-aanta debruna waxay noqotayba koox gaarta guula isdaba jooga marba mar ka dambeysana manchester city ayaa waxay baranaysaaba siday u ciyaari lahayd kevin debruun la-aantiisa haddaan markaan eegno xidiga qadka dhexe ee kooxda manchester united kasamiro ayaa markaan wuxuu ka shalaanaya iska dhaaftan kooxda manchester united ayaa waxay diyaar u tahayba in xidiga la yiraahdo daayirka jadon sanjo ay iska ka iibiso suuqa janawari marka la gaaro sanjo iyo tobar tanhaag ayaa haatan isku dhacsan ilaa iyo haatana sanjo shaxda kooxda mausan ka soo muuqan waxay u muuqataaba inay ismaacsalaamayn doonaan sanjo iyo weliba manchester united kooxda man united ayaa sidoo kale warar ka imaanaya waxaa lagu sheegayaaba garaham botter inay u magacaabi doonto tababaraheeda cusub ee kooxda haddii ay iska ceeriyaan erig tanhaag garahan botter waa tababarihii hore ee kooxda chelsea ay iska soo isla mar ahaantaana bajetina ay ku bedesheen botter ayaana haatan waxaa la filayaaba haddii ma united ay iska ceeriyaan tanhaag inuu noqdo tababaraxiga ee manchester united u beddeli doona ereg tanhaag waa tahay dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka ciyaaraha ayaan isla soo gaarnay guud ahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa taniyo intaan dib u kulmi doono sidaas iyo nabaddiino